bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa usalli wa usalimu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbih waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin wa bacd n xaqiiqatan waxaad moodaa xisaska aynu haysanno iyo muddada aynu haysanno iyo kitaabka inta inoo qorani inay kala yara tafdheer yihiin taasi baa kallifaysa su'aalaha maalan idinka imanaya inaynaan wakhti u helaynin ama idinka laftiinna in su su'aale laydi weydiiyaabay ahaydee aan wakhti loo haynin waayo way kala ballaadhan tahay sharaxa meelaha qaarkood oo faahfaahin badan u baahnayd inaynu ka soo gaabsanno markaa sidaasi baa insha allah ku raalli ahaan doontaan hal su-aalun baan kelmad kooban ka odhanayaa oo kolle shalay markii ay xiisaddu sii dhammaanaysay adigu qoraal lagu soo gudbiyey su-aashaasi oo ku saabsan uu saa'ilku leeyahay ka warran haddii nin yidhaahdo sida nin musharax ah ama wakiilkiisa oo kale codka iga iibiya oo maalan intaa qaado iyo codeeya waxyaabaha noocaasi ah marka kolley waa mawduuc dheer mawduuca intikhaabaadka dimuqraadigu waana mawduuc u baahan kara faahfaahin laakiin markaynu kaga jawaabno qaab khulaaso ah oo urursan oo kooban si ay dhow daqiiqo badan aanay nooga qaadan waxaynu leenahay intikhaabaadka ama doorashooyinka dimuqraadiga ah ee maalan beledkeenna iyo beledo badan oo muslimiinta aba laga sameeyo taasi oo cidda la dooranayo aan diin lagu miisaamayn ee muwaadana lagu miisaamayo inuu muwaadin yahay ka wax dooranayana sidaa kale sidaasoo kale isna aan diin lagu miisaamayn cala sabiil almuwaadana oo sifaad gaar ah oo maalan lajnada intikhaabaadka ama guddida doorashooyinku ay u yeelayso oo qura loo eegayo oo inuu kaadh sito iyo inuu qaangaar yahay iyo wax la mida yahay ta noocaasiyo asal ahaan waa shay muxaram ah wax bannaan ma aha waa shay muxaram ah waa wax aan marnaba loo qeeliyeeli karin min xaysu lasli shaygaasi inuu muxaram yahay maxaa yeelay waajibaadka kuwa ugu mudan bay ka mid tahay madaxnimadu ee dadka diintooda iyo adduunyadooduba ay ku hagaagayso ee la'aantood aanay hagaagayn waxaana lagu doortaa duruq la yaqaano ayaa qofka madaxda islaamku ku soo saaraa oo ay ka mid tahay maalan inay doortaan ahlulxalli waalcaqdi dadka waxgaradka ah ee ummadda waxna u xidha waxna u fura ee culimmada iyo madaxda ciidamada iyo dadka kale ee wujahada ah ee masalan bulshadu iska horraysiiso sida madax dhaqameedka iyo ganacsatada iyo wixii la mid ah dadka noocaasiya ah ayaa la rabaa qofkii madax noqon lahaa inay soo saaraan wejigaa waa yaqaanaa islaamku waxbaanay ku doortaan wejiga labaad ee ahlulcilmigu isla ogol yihiin ay ku ijmaacsan yihiin waa inuu ninka hore ee madaxda ahi isagu istikhlaaf sameeyoo yidhaahdo dabaday weliyulcaadi kaasaa noqonaya ninkaasaa madax noqonaya aniga dabaday had iyo jeer qolooyinka xarakooyinka ee lagu imtixaamay kursidoonku way dhaleeceeyaan noocaasi oo kale oo waxaad arkaysaa wilaayatulcahdiga ama nidaam almalakiyi waxaan la yidhaahdo iyaga oo dhaleecaynaya laakiin sharciga islaamku miduu ceebeeyey maaha biijmaci ahlilcilmina waa dariiq bannaan waana sidii cumar ibnu khadaab lagu doortay weeye oo abibakar uu soo saaray tan noocaasiyana waa dariiq islaamku yaqaana dhammaanna culimmadu waa ku ijmacsan yihiin wejiga saddexaad ee khilaafadu ku timaadaa waa inay ku timaaddo weji xaaraam ah laakiin ay u istiqraarto maalan khaliifadii iyo imaamnimadii iyo madaxnimadii way u sugnaatay laakiin marka hore dariiqa uu ku yimi dariiq sharciya maa sida taqallubkii oo kale inuu ku yimaado afgembi iyo meeshii inuu xoog ku qabsado ama inqilaabha ku qabsado ama dagaal iyo markaa dadka ha ugu qaadqaado taqallub inuu ku qabsado qaab muquunin ah ama dariiqooyinka dimuqraadiyaddaba uu ku soo baxo waa dariiq xaaraana laakiin uu dariiqaa ku yimaado kadibna uu markaa arrinkii u istiqraaro oo u sugnaado dariiqaasi xaaraanba ha noqdo ama kan dimuqraadiyadda waddadeeda ama kaa taqallubka xaaraanba ha noqdo laakiin ahlulcilmigu waxay isla ogol yihiin inuu hadduu arrinkii u istiqraaray oo u sugnaaday inuu yahay khaliif sharci ah oo la tixgelinayo waa qaabka noocaasiya markaa tan dambe ee xoogxoogga a ah mooyaane duruqda kale mid kasta waxaa loo eegayaa qofku mas-uuliyadda saaran inuu guto oo qofkii ahlulxalli waalcaqdigaah wax dooranayay inuu markaa guto mas-uuliyaddiisa aanu maal la qaadan waayo maalkii waa laaluush cidnaba aanu waxba ku xidhin ee isagu xilkiisa guto si saxa ah wax u doorto taasi baa loo baahan yahy amaa maal baan wax ku dooranayaa ama khaliifka waxa weeye ugu hoggaansamaya adilada sharciga ahi siday ku timi waa shay mucaram ah biijmaaci almuslimiinna nooc bannaan ma aha noocan dimuqraadiyadduna marka horeba iyadoo muxaram ah wejiga quree ay ku bannaanaataa waa calaa sabiili daruura waa inay dani kugu qasabto oo xaaraantii daruurada ku bannaanaan jirtay ay noqoto shayga xaaraamta ahina markuu daruuro ku badnaanaado iyo markuu fii xaali likhtiyaar ku bannaan yahay si caadiya sharciyan marka horeba uu ku bannaan yahay mid lama laaluush in lagu qaataa ma bannaana shayga fii xaali ikhtiyaar ku bannaanaada iyo kan daruurada ku bannaanaday midnaba in muqaabil lagu qaataa ma bannaana shayguna mar haddaanu marka horeba bannaanayn waxa weeye dee in iib la qaabiliyaa ma jiro waaba shay aan bannaanayn markuu bannaanaadayna in la qaabiliyaa ma bannaana oo waa mas-uuliyad aad markaa ku qasban tahay oo sharciga islaamka aad waajibkaagii gudanayso qofkaad aslax u aragto ka fiicanna aad dooranayso marka waxaan loo yaqaana doorashooyinku wejigay ku bannaanaadaanay qura waa calaa sabiili daruura dani kugu qasabto kolliba taana innaga inoogu bannaanaan mayso oo beled muslin oo waxa weeye madaxda midna aanu diin waxba ku hogaaminayn ee mid kastaaba dimuqraadiyad u sacyinayo sida imminka innaga halkeenna somalilan oo kale dee suuragal maaha wax daruuro xitaa kuugu bannaanaanaya maaha markuu daruuro ku bannaanaanayo waa in waxa weeye dani kugu haysataa oo haddaad sidaa yeeli weydo mafsado muxaqaqaa aad ku dhacaysaa codkaagiina waa inuu wax taraya oo codkaagu qof soo saaraya qofna reebaya imanka innaga codkeennuba ma tirsana waxba laga garan maayo codkaagu haddaad boqol isku raacdaan boqolkii inuu wax soo saaraya iyo in kale cid garanaysaa ma jirto waa midda kale ee waa dad siman waa mid kastaaba dimuqraadiyad buu ku yeedhaya mid diin baan wax ku xukumayaa le kuma jiro meelaha aynu farta ku fiiqayne leenahay daruuray ku bannaanaan kartaa waxaa ka mida bilaadada gaalada iyo muslimku ku wada dhaqan yihiin ee masalan muslimiintii aqaliya ay yihiin iyo wax la mid ah hadday doonaanna aqaliyaba yaanay noqonina dee gaaladii meesha ay miisaan ku yeelanayaan oo aad odhanayso dariiqan dimuqraadiyaddu waa xaaraan dee gaalkaasi inuu meesha soo fuulaana dee waa xaaraan kale waa laba xaaraamood ee teebaa daran dee waxa daran gaalkaasi inuu madaxweyne kuu noqda waar markaa ku gura oo ka muslimka aad doorta maxay noqonaysaa dan baa ku qasabtay xuquuqdaadiiba waad waa'aysaa sida iminka beledkan inagu xiga ee kenya oo kale doorashooyinka ka dhacaya way ku qasban yihiin inay wax doortaan lama odrhanayo waxaweyaan dimuqraadiyadi waa xaaraana iska farfadhiista waayo gaal iyo muslimba meeshii way joogaan qowmiyaad kala duwan baa jooga oo soomaali leh oo waxaweye qolooyin kale leh ha dhaqaaqin laa tuxarik saakinan sharci iyo caqli toona noqon mayso waxay noqonaysaa qofkii wuxuu u arko isagaan xisbi wax ku dooranayn isagoaan qabiil wax ku dooranayn cidduu arko muslimiinta inay u dan tahay inuu waxa weeye soo saaro oo wax ku biiriyo waxaa ka mida beledada kuweyt oo kale oo dee shiica iyo sunna ku wada dhaqanya nisbe yar shiicaduna yihiin haddii sunniyiintu dhaqaaqi waayaan dee meeshaba shiicadaa la wareegaysa marka dimuqraadiyaddii waa xaaraam laakiin qoladan daruura haysata dhib baa kalifaya waa laba shar bay kala dooranayaan dimuqraadiyaddii waa xaaraan bay leeyihiin oo waa shar in ay waxa weeye shiica meesha beledkaa dhan ee sunniga a la wareegtaana waa shar labada sharkee baa la qaatay waxaa la qaatay waraaqdaa xun ee xaaraanta inta la qaado in meel lagu riyo oo laga badbaado sharka shiicada sidaa aawadeed baa waqtiyada qaarkood sheekh ibnu cuthaymiin isagoo ka warramaya kuwayduu yidhi anigu maanta inay waajib taha baanu arkaya meelo kalena ugu naqdiyey waxaan inaanay wax bannaan ahayn oo wax xaaraana ay markaa noqonayso marka aqwaasha ahlulcilmiga in la fahmaa muhimah shaygani wax bannaan ma aha intikhaabaad wadaadada qaarkood oo iska ololaynaya oo halla galadahaya khayr alla ha siiye may fahmin masalada wuxuu waa xaaraan xaaraanna daruuraa lagu bannaystaa khamrigu marka uu bannaanaado ee waxa weeye shay kaloo xaaraama in laysku xambaaraa uu bannaanaado marka cawrada dumarka in la eegaa waa xaaraam soomaa dee dhakhtarkii oo kale daruura markay u bannayso waa u bannaanaanaysaa inuu eego yo inuu maantaba arrinkooda kala wado khamrigu waa xaaraan biijmac ahlilcilmi laakiin marka halkaa dhuunta wax kuu taagan yihiine wax kaloo lagu dejiye la waayo biijmaaci ahlilcilmi waa lagu dejinayo markaa shaygan xaaraanta ku bannaanaata daruurada iyo ta asal ahaan shayga isaga bannaan waxyaabaha lagu kala sooco waxaa ka mid a midna bannaanaanshiyaheeda waa la idlaaqaa waxaad odhanaysaa waxaasi waa bannaanyah iminka guurku waa bannaan yahay baynu odhanayna qaaruu ka xaaraan yahayna waa jiraa oo ninka afar qaba miyuu u yahay jawaabtu waa maya ninka gabadh haysta ee talabaad hadduu guursado cadaalad darro ku dhacaya xalaal uma aha laakiin waynu iska idlaaqaynaa hadha waxaynu odhanaynaa xaaladda khaaskaa ah waynu ka reebi doonaa guurku waa xalaal saasaynu odhanayna laakiin khamrigu waa xalaal miyaynu afka soo marin karnaa abadan marka waxaa lagu kala gartaa shayga xaaraamtaa lama idlaaqo oo qolooyinka odhanaya markaa doorashooyinku waa bannaan yihiin waa fiqi qarboosh waxay fahmayaanna kumay hadal war doorashooyinka dimuqraadiyaddu waa xaaraam bikulli saraaxa waxa laga soo reebayaana waa xaalad khaasa ah oo daruuro iyo daneen ku qasabta ah ahlulcilmiguna miisaamaya marka waa marka koobaade shayga daruuro ku bannaanaanaya lama idlaaqo oo markuu bannaanaanayo lama yidhaahdo waa xalaale waxa la yidhahdaa maanta waa bannaan yahay maanta waad qaydaysa ama hadda waa bannaan yahay waa midda labaadee waxa weeye waxa loo yaqaano waxa asal ahaan u bannaanaya waxa daruuro ku kala bannaanaada waxay ku kala duwan yihiin wixii daruuro ku bannaanaada azminada laguma kuma caam noqdo sanadna xaaraan buu noqdaa sanadna waa xalaalooba hadduu doono asminada ma wada camimo ee waxaad odhanaysaa maanta waa xaaraan berri ka maalinna maxaad odhanaysaa maanta waa xalaal laakiin mid kastaba hawadaada ma ahee waad caddaynaysaa sababkaad shalayna u xaaraantinimaysay maantana ku xalaalaysay waayo waa wax marba si noqonaya oo shayga daruurada waa la qaydaa laakiin shayga kale waxa weeye asminada caam buu ku yahay oo maslaxaddiisu waa caam mar wax gaala lagaga reebo mooyaane marka runtii arrintan eh, markaa codka la iibsanayaa mar layba isagu waa xaaraam mar layba waa xaaraam isaga waxba laga soo reebi maayo laakiin codka in la bixiyo asal ahaan waa xaaraam marse uu bannaanaanayaa waa jiraysaa markaana bilaadda muslimiinta ee waxa weeye kuwa simani doorashada u taagan yihiin markaana kuway u bannaantahay kuwa maaha markaana kuway u bannaan tahay kuwa maaha fikradda odhanaysa qof kastaaba kuu u arko inuu ummadda u fiican yahay ha ugu rido wax jira maaha wax jira maaha waa hawo hawada u hoggaansano adna ka reerkiina ugu rid adna ka reerkiina ugu rid adna ka xisbigiina rid waa axsaxa maaha haddii ay ummadda u naseexaynayaan ciddii tilmaamaysa waxbaa bannaan ha sheegto balkay bannaan tahay iyagu diinta ha u bandhiganoo ha kaaha loogu rido haddii kale wuxuu waa haweeha iska dhaafeen marka kolley kelmaddaas kooban ayaynu kaga baxaynaa su-aashii sidaa ku saabsanayd waxaynu maraynay shiikhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica isagoo yidhi oo rahankii ka warramaya fa in xasala alwafaa'u haddii uu soo xasilo bixintii attaamu dhammayska tirnayd soo halkaa ma aha halkiinu marayn infakar rahankii waa furmaya haddii marka bixin dhammaystiran daynkii lagu lahaa ee rahanta looga haystay uu bixiyo shaygiisii rahannimadkii waa ka baxaya fa in xasala hadduu soo xasilo alwafaau bixintii iyo oofintii ataamu dhammayska tirnayd ee wixii lagu lahaa uu iska wada bixiyey infaka waa furmayaa alrahnu rahankii waa furmayaa oo shaygii rahannimadkii waa ka baxaya waxaagay adaa qaadanaya wain lam yaxsul haddaanu soo xasilin alwafaau taam oo markaa bixin dhammaystirani ma soo xasilin wa dalaba waxaanuu dalbaday oo doonay saaxibulxaqi kii xaqa lahaa ee murtahinkii wuxuu doonay bayca rahnin rahanta in la iibiyo haddii waxa weeyaan bixin dhammaystiran la waayo oo daynkiibaad iska bixin kari weydo ama waxbaad bixisay ama waxbaba maad bixin laakiin wixii maad dhammaystirinu intaa kadib buu murtahinkii wuxuu dalbaday war hantidaydii waan doonayaa rahankan ha la iibiyo oo suuqa ha la dhigo oo waxayga ha la iiga jaro dee haddii wax ku hadhayaana qaado wajaba waxaa waajibaya baycuhu rahanka in la iibiyo iyo walwafaa'u daynka in laga gudo min amanihi qiimihiisa taasi baa waajibaysa waa in rahankii la iibiyo oo bahda garsoorku iibiyaan oo xaakimkii loo geeyo kadibna daynkii laga bixiyo wamaa baqiya wixii soo hadha ee min athamani qiimaha ah ee soo hadha ee lacagta ka soo hadha bacda wafaa'i lxaqi xaqa intii la bixiyey dabadeed falirabbihi ay falisaaxibihi cidda leh ee hantidan la iibiye lahayd ayay u sugnaatay oo raahinkii ah raahinkaa iska leh falirabbihi ay falisaaxibihi baa iska leh wa in baqiya hadduu hadho min addayni daynkii shay un wax hadday hadhaan yabqa wuu baaqi noqonayaa daynan mursalan dayn iska sii daysan buu ku baaqi noqonayaa oo bilaa rahnin rahan ahaan ah oo rahan ka sii daysan ayuu ku baaqi noqonaya shiikhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica wuxuu tilmaamayaa haddii rahantii lagaa hayay wixii lagaaga hayay aad iska wada bixiso rahantaadii waa kuu madax bannaan tahay oo waad qaadanaysaa hadday taasi dhici weydo oo daynkii iskamaad wada bixin ee ama waxbaad bixiso waxbaa lagugu leeyahay ama waxbaba maad bixin labadaas suuraa ka suuragalaah xaaladda noocaasiya haddii ninkii rahanta lahaa xale rahanta hayay cafwan ee daynka lahaa ee rahanta hayay hadduu dee kuu kaadiyo oo yidhaahdo bal hadda in muddo muddoa waan markaa waa kuu yara sugayaa dee waa sax fadaaka falamru daahir arrintu waa cadda hadduuse yidhahdo war waxba sugi maaye daynkaygii waan u baahanahay ee ha la iibiyo waxba farakuhaynteeda ku fali maaye dee waajib bay noqonaysaa buuyu in la iibiyo asal ahaan ciddaad rahanta iibisaana waa xaakimka waa bahda garsoorka haddaan bah garsoorba loo gudbina iyagu wax isku raacaana dee waa dhibaato kuma jirto oo masalan ama qof dhex ah oo kaleo iska aan garsoorba ahayn ay yidhaahdaan hebelow adigaa naga wakiilahe soo iibi ama iyaguba koodii doonaan ha u xil saareene ay iibiyaan oo ay isku waafaqaan sidaa ha loo iibiyo ama ay wada iibiyaanba dhibaata kuma jirto almuhim waa in la iibiyaa oo hadday wax isku raacsan yihiinna siday isku raacsan yihiin ku iibiyaan haddii kalena xaakimku waa inuu iibiyaa marka la iibiyana daynkii shakhsigan lagu lahaa rahantaa laga jarayaa marka rahantii laga jaro haddii wax soo hadhiismaan oo wax soo hadhaa garoobaan ciddii raahanta lahayd baa la siinayaa ee raahinka ahayd ayaa la odhanayaa daynkii waa lagaa jaray intaasina waa kuu baaqiya qaado haddii waxa weeye dayntii ay wada kafayn weydo oo ku wada fillaan weydo oo marka rahantii la iibiyey baa weliba daynkii qaybi sii hadhay xaaladda noocaasiya labaynu u kala qaadaynaa inay ballan hore lahaayeen oo wal muslimuuna calaa shuruudihim arrinkoodu noqdo muslimiintu shuruuddooda ka dhaxaysa oo ballan hore inay lahaayeen oo ah marka rahanta la iibiyo haddii uu daynka rahantu wada kafayn weydo rahan labaad baan kaa rabaa oo dee waxay noqonaysaa markaa qowlkii iyo ballantay lahaayeen in la fuliyo iyo inaan wax hore u xidhnayn oo tashiiqu ka hadlay ah oo ah marka rahantii la iibiyo ballan horena aanay jirin daynka inta hadhay rahan labaad lagu xidi maayee ila shakhsigan leh isagaa ka raalli noqday markii horeba waxaan daynkiisa wada kafaynayn inuu rahan u qaato eh inta dambe waxay baaqi noqonaysaa iyadoo dayn bilaa rahana ah marka rahantii la iibiyey lacagteedii aad qaadato inta soo hadhay dayn caadiya sideed baa lagugu yeelanaya rahanna lagaa qaadi maayo intuu sheegaya waa intaa sida awadeed buu yidhi waa in baqiya min addayni shay un haddii daynkii wax soo hadhaan oo raahinkii wax lagu yeesho dayn dambe marka rahantiisiina la iibiyey yabqaa wuu baaqi noqonayaa daynan xaaluu yahay dayn mursalan sii daysan oo bilaa rahnin rahan la'aan ah oo aan rahanin la socon wain atlafa rahna rahankii hadduu telfiyo baabiyo axadun qof hadduu baabiyo fa calayhi qofkaa korkiisa waxa ahaaday damaanuhu damaanu rahni rahanka damaankiisii iyo magdhowgiisii ayaa korkiisa ahaaday wain atlafa hadduu telfiyo baabiyo arrahna rahankii axadun qof fa calayhi qofkaa korkiisa waxa ahaaday oo saaran damaanuhu damaanu rahnin rahankaa inuu damaano oo mili iyo mutaqawim miduu yahayba ama dhiggiisii ama qiimihiisii ku damaano damaankaasi oo yakuunu noqonaya rahnan rahan isna noqonaya damaankaasina rahan buu noqonaya yakuunu wuxuu noqonayaa iyo damaanu damaanku wuxuu noqonayaa iyo waxaan magdhowgani rahanan buu noqonayaa haddii rahantaad haysatay mid baabbiiyo dee kii baa laga magdhabaya waana sidii rahantan aad baabisay dhiggeedii markuu dhiggeedii bixiyo dhiggaasi shakhsigii rahanta ka horeba u haystay baa loo dhiibaya rahan u hayso weeye isagaa rahan ahaan loogu sii dhiibaya wa namaa'uhu tarankiisa taranka rahanku inamaa urahni rahanka dama muxuu ahaa tarankiisa iyo wixii faa'iide ka soo baxaa tabacun lahu daba joog buu yahay shayga rahanta ah wixii ka farcama eh, hadday neef ahayd ay dhasho eh, hadduu wax kale ahaa ka soo baxaa isna waa rahan maadaamoo rahankii waxan uu ka farcamay waxa ka farcamaana isna waa xukmu rahan hadduu neef adhiga kuu rahmo oo yahada rahan u hayso neefkii hadduu dhalo oo neefka labaad dhalo labaduba waa rahan intuu inoo sheegaya waa intaa rahan wixii ka farcamaana waa rahan intaasuu inoo sheegay wa ziyaadada iyo taranta iyo faa'iidada rahanta ka soo baxdaa tabacun lahu dabajoog bay u tahay oo rahantii bay la xukun tahay wa mu'natuhu kharashkeedu ila kharash iyo masaariif bay u baahan kartaa rahantii calaa rabbihi ee calaa saaxibihi cidda rahanta leh baa lagu leeyahay haddii shaygan rahanta ahi u baahan yahay nafaqo iyo biil biilka adigaaga haysta laguguma lehe ka shaygan kugu albaabay ee kuu dhiibay ayaa lagu leeyahay hadduu ku yahdo neefkaa xoolaha u hayso rahan dee neefkii xoolaha wuxuu u baahan yahay tacab buu u baahan yahay iyo wax la siiyo inuu adiga kugu kharash gareeyo de kuguma laha kharash garayso weeye adigu wuxuu u baahan yahay sii dee inta uu tilmaamaya waa intaa walaysa liraahini raahinkii uma sugna oo ma leh al alintifaacu bihi inuu ku intifaaco rahantii ma laha ilaa biidni alaakhari ka kaloo u idma mooyaane kan murtahinkee haysta oo u idma mooyaane aw biidni shaarici ama sharciga u idma mooyaane wuxuu leeyahay shaksigii rahanta dhiibay waa raahinkii xaq uma laha shaygan rahanta looga hayo inuu intifaacsado xaquma laha oo hadduu gaadhi rahanka ugu dhiibo xaquma laha inuu ku yidhaahdo caruurtan dugsiga ku geysanayaaye waxa weeye isii maalin kasta waan ku geysanay adoo adigu u oggolaada mooyaane haddaad adigu u idanto intifaacanu intifaacsanayaana yahay midaan marhuunka iyo shaygan rahantaa waxba yeelaynin wixii wax yeelaya marnaba looma oggolaa laakiin shaygiina rahantii waxba yeeli maayo haddaad adigu u oggolaato dhibaata kuma jirto oo ku yaado inaad ergaadhigaa rahantaadi hayso kolleyba meel buu yaallaayo subax kasta waad istaadhaaye aan sadcaal maanta ku gale ile nin mas-uule baanho waan kuu keenaya gacantaan kaa soo gelinaya inaad ersii rahantiisuna sidiisii ha ku ahaato haddaad ka yeesho waa caadi waa tahay orodka hayso oo markaad laba maalmood la maqnaato igu soo celo gaadhiga dhibaata kuma jirto adaa u idmay dhibaato ma leh laakiin isagu ma odhan karo warartu waxaani mulkigaygii ma yahay haabaad odhanaysaa waa mulkigaagii dee hadduu mulkigaygii yahay rahanta u hayso laakiin waan soo adeegsanaya maxaad iga xanibaysaa waxaad odhanaysaa jidu ma lihid waad iska tidhi ma soo adeegsanaysid wuu kaa xaniban yahay marka haddaad u idanto uunbuu soo adeegsan karaa ama sharcigu u ogol yahay goobtaasoo kale sida murtayinka oo kale mararka wax loo ogolaado aw biidni shaaric ama shaarica oo idma fii qowlihi nebigu qowlkiisi uu yidhi sala allahu alayh wasalam alrahnu rahanka yurkabu waa la fuulaa binafaqatihi ay bimuqaabili nafaqatihi nafaqadiisa muqaabilkeedaa lagu fuulaa biilintaad biilinayso dhiggeeda iyo bedelkeeda iyo muqaabilkeedaa lagu fuulaa badu waa baqmuqaabala idaa kaana waa markuu yahay marhuunan mid rahman walabanu darri ka irmaan caanihiisana yushrabu waa la cabbaa caanaha binafaqatihi ay bimuqaabili nafaqatihi nafaqadiisa muqaabilkeeda lagu cabbaa idaa kaana marhuunan markuu yahay mid rahman wa cala aladii kii korkiisa waxa ahaaday yarkabu fuulayay daabbadda ee wayashrabu caanaha cabbayey annafaqatu biilka waxaanuu maalayo ama fuulayo biilkooda isagaa lagu leeyahay rawaahu lbukhaari baa wariyey rawaahu lbukhaariyu waaya taa hore ahlulcilmigu waa isla ogol yihiin qofkii inaanu intifaacsanayn darar intifaac darar ku keenaya rahankii ilamaa biidni murtahin mooyaane laakiin tan dambe ee xadiiska nebigu ku soo arooray sala allahu aleyh wasalam ahlulcilmigu fahanka xadiiska way isku maandhaafeen shiikhuse wuxuu maray sida fiicanna ah sidaa daahirka xadiiska ka muuqata ayuu qaatay oo ah shakhsigan murtahinkee masalan rahanta loo dhiibay sidaynu kii dhiibayba u nidhi ma intifaacsan karo ilaamaa kanoo u oggolaado mooyaane ayaynu kan loo dhiibayna leenahay ma intifaacsan kartid adiguna waayo shaygan waxaad u haysataa liajli tawhiqa kalsooni kalsoonisiin baad u haysataa daynkaagii baad ka weheshanaysaa si haddii lagu siin waayo berri ka maalin loo iibiyoo lagaaga gudo laakiin inaad isticmaasho oo iskaga shaqaysato xaquma lihid laakiin xadiidku waxbuu ka soo reebay masalada waxa uu ka soo reebay ahlulcilmiga qaarkood sidaa daahirka abay ah ku qaateen jumhuurkuse ma qaadane waddo kale ka baxeen oo si kaley u fahmeen oo xadiiska u fasireen marka sida aynu qaadanayno shiikhuna maray waxa weeye in la yidhaahdo ma isticmaali kaloo murtahinku waxa weeye shaygaa loo dhiibay ilaa xaaladan mooyaane oo ah shaygii maruu u baahan yahay biil maalan tulud buu kuu dhiibay ama faras buu kuu dhiibay ama dameer buu kuu dhiibay waa wax la fuulayo la rukuubsanayo shaygaa la fuulayo isna biil buu baahan yahay oo inaad waraabisaa buu baahan yahay in cawsiya wax la siiyaa buu baahan yahay in markuu yaro xanuunsanayo la iraabiyo oo la daweeyaa buu baahan yahay waa noole hawl buu rabaa shaygaasi isaguna hawsha kaa raba hawsha uu kaa rabo muqaabilkeeda adiguna fuulitaan aan waxba yeelaynin oo dhibaynin wixii dhib u geysanaya lama oqola eh waxa weeye waad samayn kartaa oo haddaad faraskii fuusho oo magaaladii ugu shir tagto waxba ceebi kuma jirto waayo adiguba waad biilisaa faraska waa noole marka ma isticmaali karadii suuradan aynu ka soo reebaynaa oo leenaha waa mustane suuradaasaynu ka soo reebaynaa ama wixii waa tulud irmaan tusaale ahaan tuluddii irmaanay in la soo waraabiyay u baahan tahay in la daaqgeeyaabay u baahan tahay in bahalka laga ilaaliyo hawl bay u baahan tahay maca daalika iyadiina caanaha laga maalaya marka caanaha laga maalayo waad dhami kartaa waxaanad u dhamaysaa muqaabilka shaqadan iyada aad u qabanayso qowlkaasi baa fiican oo masalada intaa laga soo reebo jumhuurku se way diideenoo waxay yidhaahdeen maya wixii uu shaygani biil u baahan yahay ku qor raahinka raahinkaa lagu leeyahay wixii uu faa'iido soo saaray caano iyo haddii xitaa fuulitaan wax lagu qaadana isaga u xisaabi kharashkeeda marka adigu ma isticmaali kartid laakiin wixii ka soo baxa isagaa leh raahinkii baa leh wixii uu kharash la yimaado waxaanaad haysaana isagaa lagu leeyahay wixiisa u kala jar laakiin anaa caanihii dhamaya oo iska isticmaalaya waxaanan ka dhigayaa muqaabilka biilka xagaad qofka hantidiisa isaga maamulatay bay aade malihid jumhuurku dariiqadaasay mareen laakiin waa ku khilaafaynaaoo daahirka xadiiskan aynu qaadanayna waxaanu leenahay inta kaloo dhan waynu isku oggol lahay oo waynu ku wada soconnaa laakiin mas'alada xadiiskani soo reebay qaacidadii aynu ku wada socnay waa ka duwaynaa oo waxaynu odhanaynaa qofka rahanta loo dhiibtay haddii shay irmaan loo dhiibay caanaha waa isticmaali karaa muqaabilu nafaqa baanu ku isticmaali karaa biilka uu bixinayo isba muqaabilkeeda daabaddii waa fuuli karaa hadday wax la fuulaya tahay muqaabilka nafaqadeedaanuu ku fuuli karaa laakiin haddaanay nafaqaba u baahnayn sida gaadhi oo kale iyo ma fuuli karo oo jumhuurkii way iswaafaqaynaa markaa hadalku waa cad yahay baan filaya wadamaanu masale kaluu galay rahankii halkaasaynu kaga tegaynaa masaladaa kale waa waxa loo yaqaano damaanka damiin wadamaanu damaankii an yadmana waa inuu damiinto shakhsigii alxaqa xaq waa inuu damiinto can iladii kiina xaggii waa inuu xaqa ka damiinto calayhi korkiisa u ahaa xaqaas wuxuu leeyahay damiinku oo iyo damaanka waxaa la yidhaahdaa waa inuu shaksigani qofkii xaqa lagu lahaa ka damiinto oo bimacnaa isagu isku laazimiyo wadamaanu damaankii an yadmana waa inuu damiinto alxaqa xaqa waa inuu damiinto can iladii kii xaggiisa ka damiinto calayhi xaqu korkiisa ahaa damaanku waa nooc kale oo ka mid ah waxyaabaha tawfiqada ah kalsooni gelinta rahanku wuxuu ahaa waaa'iqduu ka mid ahaa waa kalsooni gelin buu ahaa damiinkuna waa sidaasi leeg oo waxa weeye meeshii waxaa jiraya saddex qof baa jira oo meeshan soo gudagelaya mid waxa la yahdaa adaamin waa kii wax damiinanaya calaa siiqati alfaacil lagu keeno calaa siiqati alfaacil waa daamin waa damiinte waa kii wax damiinanaya madmuunu canhu waa qofka labaad waa kii la damiinanaya ee deynka lagu lahaa waa madiinka waa kii deynka lagu lahaa ka saddexaad waa madmuunu lahu waa ka wax loo damiinanayo waa daa'inka waa kii deynka lahaa waa saddex qof moogta tusaale ahaan waxaad u imanaysaa madmuunu canhu iyo madmuunu lahw oo ishaysta madmuunu lahwgu waa ka daynka leh waa daa'inka daynka leh madmuunu canhuguna waa ka lagu leeyahay waa madiinka waa ka daymaysan labadaasoo ishaysta aad u imanaysa adna waxaa tahay daaminkii waa kii wax damiinanay war maxaad isku haysaa de waxaanu isku haysannaa hanti noocaasabaa uu iga qaatay marka waxaan leeyahay ilaa aad damiinii keento ma dhaqaaqi kartid jeelkan kuu diraya dayn baan kuleehay haddii kale damiin hay siiyo markaasaad odhanaysaa madmuunu canhuga oo kii daynka lagu lahaa ah anaa damiintay aniga i raac waxay aad ku leedahay faraa ka qaad sii inaad garanaysaa xitaa kan shardi maaha maba garanaysaa haddaad doonto ilaahay dartii baad isaga odhanaysaa waxaad arkaysaa un miskiinkan la hadalteelinaya ee indhaa kor u taagtaagaya haddaad doonto maba garanaysa meelka goboluu ka yimi xitaa garan maysa laakiin markaad aragto inuu indho miskiin leeyahay ayaad ohanaysaa warbal ama iga baxso ama hadhow adiguna qof dee alla garanayo oo waxa weeye waajibkan gutay garta noqo oo ii keeno anaa ku damiintay hebelow ilow muu hadda gaadhi raaca faraa ka qaad xaqii aad ku lahayd anaad igu leedahay saacaddaa laga bilaabo faraa ka qaad waa damiin wey anaad damiintay muddo bilanna sug hadduu kuu keenana arag haddii laga waayo anaa jooga anaa bixinaya markaa daaminku waa kii wax damiintay madmuunu canhugu waa ka la damiintay madmuunu lahuguna waa shaksiga daynka lehee isaga la waxbaan kuu damiintay waa kaa noocaasiya kaasi waa damiinulmaalkii oo xaqan uu sheegayaa waa xaqun maaliyun wey waa xaq maali ah kaa waxaa la yidhahdaa damaanka aynu sheegaynaa waa damaanulmaal kii labaadna waa kan sheegayoo wuxuu yihi walkafaalatu kafaaladu iyaduna waa nooc damiinka ka mid ahe an yaltazima waa inuu islaazimiyo oo isku waajibiyo biixdaari inuu keeno badana alkhasmi kan markaa khasmiga ahee la doodu ay ka dhaxayso shakhsiga ee ay wada doodayaan jirkiisa inuu keeno waa inuu islaazimiyo damiinka laba u kala baxa waa damiinul maal oo waa kaa hore iyo damiinul damiinulwejhi waxa ay soomaalidu taahdo ama damiinulbadan oo waxa weeye waa damiinulbadan oo jidhkiisaa damiinanaysaa oo kafaala la yahdaa xoolo u ballan qaadi maysid waxaad leedahay aniga xoolo ninku siinaya ma yihi laakiin ninkaa aad jeelka soo dhigtay jeelka waan ka damiinanaya waan ka saaraya beritana waxaan keenayaa maxkamadda waxaad u sheeganaysa u sheego anigu inaanu magaalada ka bixin intaad wax ku helayso ama wax ku waayayso ayaan damiinkaaga ah jidhkiisan damiinka ah waayo maal maxaan kuu damiintaa inaad wax ku leedahayba maanaa ogba waaba is haysaane anigu jidhkiisaan keenaya waan gola keenayaa ogowo laakiin hadduu baxsado hadhow adaa lagugu yeelanaya sida saxiixa wixii adaa lagugu yeelanaya bishardi qofkan aad jirkiisa damiinanaysaana waxaanaad ka damiinanaysaa waa inuu xaq maaliya yahay xuduud aanu ahayn oo xuduuddu damiin ma gasho oo kafaale ma gelayso oo walaa yukhallaa bikafiilin iyada kafiil laguma sii daayo ee wuxuu waa maali yahay oo hadduu baxsado xitaa aad bixin karaysaa laakiin haddii la leeyahay qof buu dilay oo qisaas baannu u sheeganaynaa anaa damiinta ee sii daa ma suuragala xaggaad u damiinata adugu maqoortaa lagaa jaraya hadhow miyay suurogelaysa haddii waxa weeye xuduud loo sheeganayo tuugo iyo gacangoyn lala doonayo ama zino loo sheeganayo anaa damiintayo iska sii daa de ma suuragalba ma suuragal wuxuu waa xaq maaliya tahay ku sii waana inaad leedahay jidhkiisaan damiintay marka shiikhu isagoo arrintaa ka hadlaya wuxuu yidhi qaala sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi azaciimu damiinku haarimun kii wax magdhabaya weeye fa kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ahiba daaminun buu yidhi waa wuu magdhabayaa mid kastoo labadooda ka mid ahiba wixii uu islaazimiyey haddii laga waayo isagaa loo raacaya qofkii aad damiinatay hadduu wixii bixin waayo adaa lagugu leeyahay qofkii aad tidhi waan keenaya hadduu baxsadaba dee wixii lagu lahaayee lagu cadaysto adaa lagugu leeyay ama horeba u sugnaa adaa lagugu leeyay adaa bixinaya qolooyin fuqahada tidhi kafiilku waxma damiino waa jiraan oo waxba ma magdhabo laakiin qowl saxa labada jeerba waa la magdhabaya qofkii aad damiinatay wixiisii haddii laga waayo oo wixii aad islaazimisay aad bixin weydo adaa lagugu leeyay ilaa in qaama ilamaa labadooda mid kastaaba fa kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ahayba daaminun waxbuu mag dhabayaa ilaa in qaama ilamaa inuu isu taaga mooyaane bima iltasama bihi wixii uu islaasimiyey xilkii uu qaaday inuu ka soo baxa mooyaane koodii kastaaba hadduu yahay damiinka iyo hadduu yahay kafiilka waa kii jidhka damiintay iyo kii maalka damiintay labada mid kastaaba hadduu wixii uu islaasimiyey ee ajidhkan keenaya waxa weeye xoolaha hadduu bixin waayo waan bixinaya hadduu wixii qofkii uu damiintay siday ahayd hawshii u fuli weydo isagaa lagu leeyahay aw amase abra'ahu inuu iska saamaxa mooyaane saaxibulxaqi ciddii xaqa lahay kafiilka markuu kii aad damiinatay ee jidhkiisa damiinatay buu kaa baxsaday kii xaqa lahaa hadduu yihahdo war hebelow ku qabsan maayo anaa kaa xishoonaya ee hortuu si maad yeelin oo dee qof saqajaan ahoo ii xidhan ayaad iga sii daysa oo aan sharaftaada eegta yeelkadeeda adiga kuna xidi maayo kuna qaanabi maayo iska orod iska orod iswaayi mayno kii eh hadduu isagu iska kaasaamaxo markaa waa sax laakiin haddii kale adaa lagugu leeyay aw amase bari'a uu saamaxo al asiila ama alasiilu uu beri noqdo aw amase bari'a uu beri noqdo alasiilu kii waxa weeye asalka ahaa inuu beri noqdo mooyaane oo kii wax lagu lahaa ama wax lagu waayo ama wixii ha iska bixiyo waxa weeyaan sifaduu doonaybaa xaaladdii kafaaladana way dhici kartaa xitaa waxbaba inaan lagu lahayn ta kalena wax xaq sugan uunbaa la damiintaaye wuu iska bixiyey ama wax noocaasyaabaa dhacay almuhim hadduu beri noqdo shaksigii wax lagu lahaa adna beri noqoto waayo awalba adiga maxaa lagugu haystay dee kani inuu xaniban yahay ayaad adiguna ka farac ahayd oo lahayd kaasi anaa ka damiina marka anaa ka damiina mar haddii isagiibaa meesha ka baxay adna damaanadaadii meeshaba ka baxaysa sida in la saamaxoo kale isaga hadduu maalan ciddii wax lahayd isaga saamaxdo adiga kuma qabsan karto hadduu yidhahdo war adiga anaa ku saamaxay waryaa adaan ku haystaa waxaad odhanaysaa oo anugu maxaan ahaa anugu isagaan ka farac farac baan ahay asalkii mar haddaad saamaxday oo kii wax lagu lahaa ah aniga maxaad igu leedahay ile anigu isagaan damiintae anugu wixii isaga lagu leeyahaan damiinta isagiina waxba laguma lahaa bas khalaas anna waddadaasaan ka baxaya markaa saddexdaa jeer wixii aan ka ahayn dee waa lagu haystaa laakiin haddaad xilkaagii ka soo baxdo de waddadaasaad maraysaa haddii waxa weeye qofkii waxaan lahaa iskaba kaa diro yaa war iska orod adigu xitaa damiinkii anaa kaa saamaxaya iska orod aniga kani waa isla baal rogaalaysanayna markaana waad waddadaa waad mari kartaa kii aad damiinatay laftiisii hadduu beri noqdo oo waxbaba meesha ama wixii ha bixiyo ama ha laga saamaxay isagii meesha ka baxana adiguna meesha ka baxda intuu inoo sheegay intaa weeye halkaa inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam